bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin وأصlي وأsلm عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbih wman تبcahm بإxsan إlى yوم الdin وbعd qala الmuصنif raximah اllah tacalى raxmaة waascة baabu الذakاti والshayd baab wuxuu u yahay axkaamtii dakaadka iyo gowraca iyo washaydi ugaadha bimacnaa ugaadhsiga la ugaadhsanayo ayaa uu markaa u yahay baab alxayawaanaat lmubaaxa xayawaanaadka bannaan laa tubaaxu lama banneeyo biduuni dakaa gowrac la'aan lama banneeyo biduuni dakaa lama banneeyo gowrac la'aan ila samaka kalluunkii mooyaane iyo waljaraada ayaxii mooyaane waxa uu rabaa halkan inuu ka gudagalo waxyaabihii la cunayay oo xayawaankii noolihii iyo waxyaabihii aan noola ahayn nabaad iyo kayrkiiba arrimaha noocaasiya markii uu soo tilmaamay ayaa waxa uu rabaa inuu inoo tilmaamo haddaba cuntada qaybta noolaha ah inuu xalaal yahay oo qura la iskaga bilaabi maaye dariiq xalaalaysigiisa loo marayo ayaa jira oo ah gowrac iyo qayb labaadoo ugaadhsi ah oo shaydkii ah oo iyaduna maqaama dabxi degaysa maqaamkii gowraca soo fadhiisanay degaysa tan noocaasi abuu rabaa inuu inoo tilmaamo marka wuxuu yihi xayawaanaadkii la banneeyey ila wixii xaaraama isaga laga wada hadli maayo gowracuna xalaalnimo uma faa'iidaynayo oo bahal xaaraan ah ayaan waxa weeye gowracayaa waxba xaaraanta ka bi'in maayo ee bakhti uunbuu noqonayaa haddaad gowracdiyo haddii kaleba waayo horaabu xaaraamu ahaa gowracu markaa u faa'iidayn maayo xalaalnimo sida aawadeed buu yidhi alxayawaanaat almubaaxa xayawaanaadkii la banneeyey laa tubaaxu la bannaysan maayo biduuni dakaa gowrac la'aan lama bannaysanayo ila asamaka waljaraad labadaa mooyaane oo maytatulbaxri oo masalan badda xayawaankeeda iyada uun ku noolaada dhammaanteed samag baa lagu magacaabaa waa kalluun midabkuu doonaya ha yeesho xayawaanka badda oo qura ku noolaada ee aan meel kale aqbalayn waxa weeye waa kalluun magacuu doonayaba ha yeesho maadaamay sidaa tahay xayawaanka noocaasi ah isaga haddii la gowraco iyo haddii aan la gowricin labadaba waa xalaal labadaba waa xalaal oo waxa weeye maytadiisuna waa xalaal weeye si awadeed buu nebigu u tilmaamay sala allahu calayh wasalam in loo xalaaleeyey laba bakti oo alxuut waljaraad noqonaya kalluunkii iyo ayaxii marka maytatulbaxri waa xalaal huwa ahuuru maau xillu maytatu marka isagu gawrac uma baahna qaybta labaad ee aan waxba gawrac u baahnayn waa aljaraad waa ayaxi ayaxu waxba gawrac uma baahna gacantaad sidaa ugu qabato ayaad waxa weeye ama qoorta yar ku jari oo dabeedna inta kale iska iska bismilaysan ama waxa weeye hadduu bakhtiyaba waxa weeye waad iska cuni kartaa mar haddaanay wax kaloo dararoo ur iyo foolxumo iyo wax kaloo ku yimi aanay jirin wayushtaradu waxaa la shardinayaa haddaba maadaamaynu nidhi labadaa mooyaane wixii kale gowrac bay u baahan yihiin waxaa la shardinayaa fi dakaati gowraci an yakuuna almudaki inuu yahay kan wax gowracaya almudakiya macnaa kan wax gowracaya inuu yahay musliman qof muslima inuu yahay aw kitaabiyan ama qof ahlulkitaaba inuu yahay oo yahuud yahay ama nasraani iyo kiristan yahay markaa shardiga koobaad ee gowricii loo shardinayaa waxau inoo tilmaamay qofkan wax gowracayaa waa inuu dee ehel u yahay inuu wax gowraco qofka ehelka u noqonayaana waa muslim iyadoo aan la kala qaadin ma labbaa ma dhadigbaa ma midh yarbaa ma midh weynbaa miyuu gudan yahay mise ma gudna iyadaan midnaba loo eegin mar hadduu muslim yahay ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo ama waxa weeye ha noqdo mid gudan ama yuu gudnaane ha yaraado hase weynaado mar haddii ka yari tamyiiz leeyahay oo mumayis yahay farqi male wixii uu gowraca waa xalaal waxa uun si weyn laysugu qabanayaa hadduu waalan yahay oo muslina yahay marka cinda shaaficiya waxa weeye iyagu waxay leeyihin waa xalaal xitaa hadduu waalan yahay oo muslimnimadaa u dhaafi maayaan waayo lianna lahu qasdun bay leeyihin qasdi buu leeyahay oo qasdiga iyo ujeeddada qofku shay u sameeyo inuu wax gowraco ayay kala qaad qaadaan oo mar aslulqasdi buu leeyahay oo masalan mindidii waa soo qaadanayaa inuu wax ku gowracaabuu doonayaa waxaa dhici karta laakiin inay ka siibato oo dabeedna ay neefkiiba ku dhacdo oo xaaladdaasi oo kale ay yidhaahdaan dee qasdigii waa joogaayo waxa weeye xalaalnimo waa faa'iidaynaya maxaa yeele awalba wax gowracaabuu doonaya bahashu waa uun kaga sii dhacda haddaan waxba ugu talagelina iska sitayna ay ka dhacdayna laa tubiixu shay-an waxba bannayn mayso de hadduu si saxa qasdigiisu yahoo kaamil yahayna dee awalba cidi iskuma hayn marka shaaficiyadu iyagu waxay leeyihin qasdi buu leeyahay xataa ka waalani waa caadi cinda shaaficiya waayo lianna lahu qasdu saxiix oo waxaa dhici karta ila aljunuun funuun weeyaane waalidu waa noocyo eh siduu isaga joogo inuu yidhahdo waar yaadhe maxaa loo allabaryi waayo dhiishkaa dhaqaaqsan moogta dhiishka ayaa yaro dhaqaaqsan markaasuu leey horta maxaa loo allabaryi waayo uu dadka maxaa helay oo yaraa maaha waa waa moogta soomaaliga reer barco dabeedna marka uu halkaa marayey ayuunbaabuu iska berbereeyeyba waar dadkani dad alla baryayana maaha eh markaasuu ku jeexayba inta shaaficiya waxay leeyihin war waa xalaal waanay dhacday oo wakhtiyada qaarkood tuulooyinka qaar waa laiga soo weydiiyey iyadoo nin intuu xanuunsaday intuu mindi halkan kala booday markuu waashay cari marmariyey gebigoodii waa tad caar ka dhigay waar qala markaasuu oo dadkuba waa dad bilaysane waar waa in la qalaa markaasuu iska mariyey moogta marka cinda shaaficiya waa xalaal wey mar haddaan nooc qasdi yeeli allahuma ilaa de inuu noocii sabigee biduuni tamyiiska ahaa gaadho oo dee isaguna tamyiis la'aan noqdo mooyaane laakiin intanuu iska waalan yahe tamyiiska leeyahayee wax fahmayeee leeya horta maxaa wax loo qalan waaya ama maxaasaan loo yeeli wax wuu fahmaya lakiin waalan yahay xaaladda noocaasiya waxay leeyihiin waa xalaal ahlulcilmiga daa'ifo kalena waa diidayaan marka shiikhu wuxuu u dhigay an yakuuna musliman waa inuu muslim yahay waa inuu muslim yahay laba wuxuu u dhigay shaksiga kale ehliyatu dakaaga leh ee wax gowrici karaa waa inuu kitaabi yahay yahuud iyo nasaara waa inuu midun yahay cidda wax gowracaysaa labadaa waa inay tahay amaa wixii intaa ka soo hadha waxay gowracaan waa bakti waxba kama jiraan shardiga kale uu tilmaamay wa an yakuuna bimuxadadin shaygu waa inuu yahay wax af wax af waa inuu yahay shay af wax jaraya oo dee dhiigga daadinaya waa inuu yahay waxaa afka lehi ama dhagax ha noqdo ama qori ha noqdo ama wax kale ha noqdo ama bir ha noqdo inta la nahyin doonee inoo iman doonta mooyaane laba shay oo xadiisku tilmaami doono la nahyin doono mooyaane wixii kale af leh waxay noqonaysaa marka wax lagu bireeyo inuu ansaxayo mar hadduu shaygani af leeyahayoo uu jarayo dhulkii loogu talagalay in la jaro waan yakuuna bimuxadadin wax af leh waa inuu yahay wa an yunhira damma dhiiggana waa inuu daadiyaa oo waxaan wax lagu gowracayaa wax dhiigga qubaya waa inuu yahay wa an yaqdaca waa inuu gooyo alxulquuma hunguriga markaa cad ee ay marto hawadu waa kan weyneedda macruufka ah hunguriga cad ee ay hawadu marto iyo walmarii'a kan waxa weeye markaa yaree ku hoos lamaanee cuntadu marto labadan hunguriya hoostaiskaga jira kan weyne hawadu marayso ee degeela iyona aad aragteen iyo arigaba hunguriga markaa maraaraha leh ka hawaduunbaa marta bahalka intaa leeg hawaduunbaa maraysa ka yaree hoosta kaga lamaan ee aad tuubbada yar moodo kaasaa cuntadu maraysa oo mariigii ah labada hunguriba waa inuu jaraa ka madow iyo ka cad labadaba waa inuu jaraa marka in labadaa la jaro ahlulcilmigu islama diidana itifaaqan waa isla ogolyihiin min xayu اlasli itifaaqaasi macnaa sidiisa labadaba uma wada ahaa laakiin min xayu اljumla hungurigu meelaha la gooyo inuu yahay way isla ogolyihiin laakiin qolana waxay leedahay labadani waa ku filan yihiin oo min xayu اljumla way isla ogolaanayaan labadani inay ku filan yihiin oo labadan haddii mid maqan yahay kuma filla bay qolo leedahay laakiin labadanuunbaa ku filan ilowba ilow wixii kale lagu daraa waa ku kordhin qolana waxay leedahay meel labadaba annagu shardin maynee saddex shay laba ka mid ahun baanu rabnaa labadaahun guri iyo wadajaynka labada biyo buuf haddii laba ahaan la jaro waa ku filanta hal hunguri iyo hal masalan biyo buuf haddii laysraaciyo waa iska caadi walaa sidaa leh laakiin waxa habboon haddii laakiin labada maala hunguri iyo labada biyo buuf laysku darana waa ijmaacanba iyada markaa hadal ma leh neefkaasi inuu xalaal yahay waa ijmaacan haddii labada hunguri iyo labada biyo buuf waxaba laysku daro laakiin labadanoo qura ma ku filan yihiin ha waa ku filan yihiin waa ku filan yihin laa shaka fii dalik waa ku filan yihiin waayo waa shay mudafif oo naftiina dedejinaya waxa weeye bartii laga gowracayena ah wixii kale waa ziyaado marka qolona waxay leedahay meehunguriga mid ahaan iyo haddii biyobuuf laysku dara waa iska caadi laakiin keenanaynu ku gaabsanaynaa si aanay idinku baahin wa an yaqdaca waa inuu gooyo alxulquuma iyo walmari'a labada hunguri waa inuu jaro hadduu biyobuufyada ku darana ka sii wacano waaba ijmaacanba marka iyada mugdiba ma jiro waxaana uu ka jarayaa saynu arki doonno dee halka wax laga gowraco oo ama halkan hore ah ee iyo laga gowraco ama labada iyo dhuunta ah naxriga dhuundhowga halkaa geela laga gowraco labada miduunbaad dee kaga beegmaysaa hunguriga ama halkaa dambaad ka jari ama halkan hore aad ka jari labada kii aad ka jartaba yakfiika waa kaaga filan yahay waa labadaasun goysaa ama halkaa hore ka goo ama halkaa dambe ka goo ama xitaa intaad surka ku dhufato oo mindida xaggadaba kaga keento calaa khilaafi sunna ha noqote waxa weeye ilaahun guriyada ku jar iyada oo xayaatu mustaqira ay ku sugan tahay markaa lafteeda way ansaxaysa qaar soomaydaan arag xoolaha ku gowraca bahal markaa ay saa odhanayaano kurtaba hor dhigayaan caalamka qaar baa saa waxu gowracaya moogta geebigooduba intay soo qaataan waa markaa maxaa la yahaa baashiyeen baanga ayay bismi illaah allahu akbar qacad unbay kaga siinayaanoo un gurigiibao cara bahashaba xaggaasay u boodaysaa yacnii waa laga fiican yahay nooc fiican maaha waayo dee xayawaankii in loo naxariisto oo sida aynu adilada ku arki doono si quman loo gowraco weeye laakiin hadday dhacdoo la guyahdo ka warran yaxillu mar hadday xayaatun mustaqira ku sugnaa haddaad se oo xaggan sare intaad ka soo gowracdo intaanad hunguriga soo gaadhin ay noloshiba iska sii baaba'do oo xayaatada ku baaqiga ah markaad hunguriga soo gaadhaysaa ay noqoto xayaatun hayru mustaqira nolol aan liidato aan de sugnayn oo dhaqdhaqaaqeedu yahay xaraka hayru ikhtiyaariya ee iska xarakatulmadbuux neef la gowracay geeda kama waabto aad noqoto u gaadho xaalada noocaasi xalaal noqon mayso laakiin waa markaad dedejisa ee islamarkiiba hun gurigii jarto oo xaggan markaad ka goynaysana haddaad ilaa qoortaba goyso waxba lagu lagu raaci maayo laakiin waa laga fiican waa calaa khilaafi sunna qaab wacan maaha laakiin neefka xaaraantinimoobi maayo marka labadaana waa in la jaraa oo sida saxda ee sunnada ah loo jaraa oo ah gawricii saxnaa haddaad si khaldan u jarto oo xaggan ama ka soo goysana waa inay xayaatun mustaqara iyadoo neefkii ku jirta aad goysaa ilowba ilow hunguryada waxaa jira qalsoomada bahashan la yahdo ama bahashan xaqdara ay yahdaanee meeshan qulaanqulshaha oo xaqdara markay yahdaana carabka guntiisa haddii kalena qalsoomada halkan khanjarada masalan cuqdadeedan iyo kuuskeedan xarqada ay yidhaahdaan waa qulaanqulshaha qulaanqulshuhu xagga hore ha raaco ama xagga dambe ha raaco ama ha kala go'o laa farqa dhib male ibnu xajar alhaytami alfaqiih fataawihiisa wuxuu ku odhanayaa xadramowd iyo dhulkan waxaa ku faafay oo xaggan yamanta ku faafay in la yidhaahdo qulaanqulshuhu hadduu xagga dambe raaco xalaal maaha taasi waa khayru sawaab buu leeya wax jirtana maaha ee waa xalaal innagana waxayse xagga yamanta inaga soo gashayoo halkaa shiikhu tilmaamayo fataawihiisaoo iyo masalan tuxfahaba uu ku sheegay kitaabkiisa tuxfaha axad ulqamarayn fi shaaficiya waxaa halkeennan ku faaftay oo bal wadaadda fatwoodeen wadaaddo marbay dee fatwada iyagaan meel loo ictimaadayn iska dhiibaan moogta in qulaanqulshu ah hadduu xagga dambe raaco aanu xalaalahayn inta meel lagaa soo weydiinaya shiikhow neef baanu gowracnay qulaanqulshii baa xagga dambe naga raacay qulaanqulshu waa inta yare kuusan moogtay raggana halkan dee dhuunta yare doobta yare halkan ka muuqanaysa qulaanqulshii baa xagga dambe naga raacaye neefku ma baktiba waar adeer bakti maahae waa xalaal waa xalaal marka hungurigaasi ama halkaa ha ka kala goo qulaanqusha oo bartanka intuu ka kala goo qaybina xaggan ha raacdo qaybina xagga hore ama sida macruufkae la yaqaanee saxdaa xagga hore ha raaco waa sida caadigaah ama xagga dambeba ha kaa raaco intaad xaggaa hunguriga guntaa hore kaga baydho xagga dambe ha u cararee laa farqa waa xalaal wey waan yadkura isma allahi calayh waan yadkura isma allahi calayh waa inuu magaca allena u qabtaa bismi allahu akbar waa inuu magaca alle u qabtaa inuu magaca alle u qabtaa bismi illah waa inuu yihahdaa shardi kaleu tilmaamo ah ilaahay subxaana wa tacaala magaciisa waa inuu u qabtaa oo bismi illah waa inuu yidhaahdaa masaladaasi xaqiiqatan ahlulcilmigu min xaysu اljumla inay mashruuc tahay bisunku iskuma hayaan dhammaan waa isku ogolyiin bisinku inuu mashruuc yahay waa isku ogolyihin laakiin waxay isku hayaan mashruucnimadiisu derajaday gaadhsiisan ma sunnaa ma waajibba ma shardiba saddexdaa qodob bay isugu hayaan iyada isla qirnayoo bisinka in loo qabtaa wixii la gowracayo waa shay mashruuc ah oo min addiin ah laakiin ma sunnaa oo haddii laga taga dhib ma laha miya waa sida shaaficiyadu qabtay madhabka shaaficiyada ee beledkeenna looga nisbo sheegtaa haddii waxa weeyaan bisinka laga tago neefka waa xalaal ee si aan fiicnayn uun baad camdan in looga tagaa waa kala habayaan ma wacnabayaadeen waa laga fiican yahay lakiin waa xalaal qolana waxay yidhahdeen maya waa waajib waa shay waajiba haddiise la ilaawo ama waxa weeyaan calaa qowlin aakhar oo isla kanuun ka sii farcamaya si jahliya looga tago oo aad jaahil ka tahay jahli lagugu cudurdaarayo jahligeenna siyaankan inta badan isku waddaa la mariya inkastoo qaarkood damceen baabkan marka la joogo inay kala qaadaan laakiin qowl jayida maaha in la kala qaado waxay yidhahdeen haddii aad ilowdo ama jahliba kaa hayo yaxillu macanaa taxilu dabiixa dabiixadaasi waa xalaaloobaysa waa qowl labaad qolo saddexaadna waxay aan waa shardi wujuudiya ah. ilowba ilow waa shardi wujuudiah waa shardi in la helo oo la ahaysiiyo ay tahay shardiguna mar hadduu wujuudi yahay waanu shardi cadami ahayn inuu wujuudi noqdo waxa weya cinda alusuuliyiin jahli iyo nisyaani waxaa kuma dhaco waxay noqonaysaa ilowba ilow waa in lala yimaado haddii lala iman waayana neefku waa bakti waa qolo saddexaad oo ahlulcilmiga ah. waxay yidhaahdeen laba qodob waa shardi waana laysa saarayaa waxaan wax lagu gowracayaa inuu dhiigga daadinayo iyo magaca alle in loo qabto haddaad tidhaahid waan ilaawayo dhiiggii kamaan daadina si kalaan u ciijiyey meesha cidna kaa dhegaysan maysa bay yidhahdeen neefka bakti buu noqonaya haddaad tahayd bisankii baan ilaaweyna waa la mid bay waa bakti marnaba la cuni maayo bay ahlulcilmigu saddexdaa qaybood ayay ugu qaybsan yihiin markaa shiikhu waxa weeyaan isagu qolyahan dambe ayuu marayaa ee waajibka iyo shardiga oo siiba qolada waajibka laakiin qoladii shaaficiyada isagu wadadeedii ma marayo maadaamaanu madhabkan ahayna min culamain xalaabina ka mid yahay ma marayo marka hortu maadaama uu mashruucu yahay inta la awoodi karayo marnaba inaan laga tegin weeye oo waa in lagu dadaalaa inaan sinaba looga tegin haddii se laga tago waxay ku xidhnaanaysaa shaksigani wuxuu rabbi uga diin dhiganayo laguma ceebayn karo markaa shaaficiyadu hadday yidhahdaan waa sunne adiladoodana waa leeyihi waxay leeyihin intaasoo meeloodo gowraca la sheegay ilaa maa dakaytum iyo waxyaabaa la midkaa lama sheegin bisinka intaasoo adilay u xujaysanayaan ee qole bilaa xujo taagani ma jirto laakiin aniga naftaydu waxay u iilanaysaa qolada dhexe ee tidhi waa waajib qolada tidhi waa shardi inkastoo qowlkoodu xoog badan yahay laakiin cinda alusuuliyiin waajibku adilada uu ku sugnaado iyo shardigu adiladu ku sugnaado waxaa sii sarraysa qolada hariga adilada shardigaa sii sarraysa oo cinda alusuuliyiin marka la joogo qoladaasaa sii sarraysa oo shaygu inuu waajib faa'iideeyo iyo inuu shardi faa'iideeyaa way sii kala culus shardi markaad leedahay adiladaadu waa inaanay mugdi gelin isagoo shaygu waajib faa'ideynaya maanu shardi faa'iideyn karin marka aniga qolada dhexaa ila xoog badan ee tidhi bisinka in loo qabtaa waa waajib haddiise la ilaawo ama jahli yimaado laa calayhi shaksiga ah. shaygana xalaal buu noqonaya marka shiikhu taana shardi buu ka dhigo wuxuu yidhi wax shardi ah in ilaahay magaciisa loo qabto oo bismilla la yahdo taasi baa shardi ah waayo ilaahay magaciisa waxaa loo qabtaa wax kasta oo qiimo leh kullu amrin dibaal wax kasta oo qiimo leh baa loo qabtaa xadiis ayaanu kuba ansixine min xaysu ljumlana ahlulcilmigu waa isla ogol yihiin oo shayga xaaraamta ah looma qabto in kaana xaraaman ama muxaraman bidaati hadduu xaaraam sidiisa u yahay bal waad ku arkaysaa kutub ahlulcilmi in badan oo tilmaamaya waxa weeyaan hadduu zinada bisinka u qabto yakfur fii bacdi اlkutub in badan waad ku arkaysaa waayo nooc istihzaa'a bay keensanaysaa bay yidhahdeen waad arkaysaa kutub ahlucilmi qolaya badan waa xanafiye iyo qiirkoodba sidaa yidhi marka yacni laakiin min xaysu اljumla bal kufrigu ha inoo dambeeye waxa weeye way isla ogol yihiin inaan loo qabanayn muxaramu lidaati shay muxaram sidiisa u ah bisinka looma qabto xitaa gabayaa dad ku caayaysa haddaad tirinayso bismi illaahi araxmaan araxiim waxaan idhi waa mamnuuc abadan waa mamnuuc uma qaban kartid waxa la ysku khilaafayaa neefka maqsuubkee la dhaco ee aad booliday ama sariqada ah ee aad soo xaday ma loo qaban karaa cinda shaaficiya ha waa loo qabanaya waayo laysa muxarama lidaati bidaatii sidiisa uma aha waxay ku filantahay inuu kii kuu xalaaleeyaa bay gebigeedoo ku filantah waar miyaad gowracday bismi illah waar yaar qofku caqli xumaa dee iska cun intaasay ku filantahay moogta marka bisinkan waxaa loo qabanayaa wax kasta oo la gowracayo wain kaana muxaraman marka lighayrihi muxaram liqayrihiba hadduu doona ha noqdee fii hada baab mar haddii la joogo qowlkaasaynu marayna waana qowlka madhabka shaaficiyada had iyo jeer madhabka shaaficiyadoo kale haddaad doonayso masaladaa inaad hesho halkanoo kale lagama baadho ila masaa'ilka abwaabta waa la bartaa moogtahay fiqiga waxaa laga baadhaa waxa weeye kitaab ulwuduu weysada booliga ah bisanka ma loo qabtaa mise looma qabto halkaasaa laga eegaa xanaabilada oo kale had iyo jeer baabkana laga eega iyo fataawaha culamaau najdiya iyo meelahan markaad joogto ayaad ka helsa lakin shaaficiyada meelahan qaaliban lagama helo xagga horaa loo noqdaa fii bacdi alaxyaan halkan ku keenaan way jirtaa lakiin qaalib maaha shaaficiyadu masaladan oo kale waxay ku baxsiyaan wuduuga halkaa marka la joogo waayo bisinka in loo qabtaabaa sunne ah weysada maadaamay sunne tahay biyahana aad soo qaadatay hadday maqsuub noqdaan aad ku weysaysanaysaa bisan ma loo qaban karaa mise looma qaban karo halkaasay gawrac iyo umuurahoodii arrinkoodaba kaga hadlayaan marka waxaynu iyadana ku ururinaynaa bacdu ahlilcilmina waxay ku keenaan ama culimmada masalan maxaa la yidhaahdaa ulimaa culuum اlqur'aan oo kale iyo marka iyaguna bisinka masalan awalka ay ka hadlayaan nadmiyada iyo waxyaabaha la ah hadduu bisinku bilowdo iyo waxyaabaha la midka ah naadimku meelahaas iyaguna kaga hadlaa oo shicirka ma loo qaban karaa bisin masalada meelahaasay baxsigeeda dhigaan qoloba meel bay dhigtaa marka wa an yadkura sma allahi calayh ilaahay magaciisana waa in loo qabtaa oo neefkaasi mar hadduu neef hilibkiisu dee xalaal yahay ile shay mubaaxaba hore laynoogu soo shardiyey waxa bisinka loo qabanaya marka waa shay mubaaxahe laakiin muxaram hadduu noqdayna waxaynu ku qaydnay muxaram lidaatihi maya looma qaban karo laakiin lighayrihi hadduu yahay oo weji uu ku bannaanaan kara iyo cid bannayn kartaa jirto xitaa kaa la soo xadayo bisinkaa loo qaban bisinkaa loo qaban waaya oo qofkii intuu shay soo xado odhan maayo waryaadahe aan shayganaynu soo xadnay iska qalanno dee bisinkana inaga ilaaliyaha ina cawarinaya bilaa bisin aan ku qalanno ma suuragala ma suuragala wakadalika yushtaradu fi sayd sidaas si leeg waxaa loo shardinayaa iyadana bisin baa loo shardinaya iyadana bisin ayaa loo shardin haddii waxa weeye ey lagu ugaadhsanayo iyo wax la mid ah oo ugaadha kuu soo qabqabanaya ama leeb lagu ugaadhsanayo iyo wax la mid ah iyadana bisinkaa loo qabanaya markaad ku ganayso ayaad bisinka u qabanaysaa bismi aac kaga si ama eyga markaad u diraysaa aba leedahay adoonsaa bismillah abo markaasaad u diraysaa markaasuu iska daba sii daynaya meeshuu doonaha ku baktiiyo shuruuddii haddii laga helo aynu xadiiska ku arki doono oo ah inuu qabto oo masalan aanu cunin oo marka horena uu tababarkiisu u dhammaystiran yahay eyga shuruudaha noocaa oo aan ey kale u imanin oo aan nabar kale ku oolin caadi buu noqon wakadalika yushtaradu fi sayid ila anahu yaxilu bicaqrihi fii ayi mowdicin min badanihi wuxuu yidhi sidaa si leeg uqaadhsigiina waa loo shardinayaa markaad leebkii iyo ku ganayso laama in uu markaa ku xalaaloobo mooyaane ilaa si annahu isagu yaxilu wuxuu ku xalaaloobayaa bicaqrihi in laga dhaawaco macnaa cuqri in lagu sameeyo oo laga dhaawaco fii ayi mowdicin min badani jidhka meel kastoo ay kaga dhacdo markii hore wixii la gowracayey wuxuu ku xalaaloobayey hunguriga iyo dhuunta labadaasunbay ahayd meel kale lagama gowrici karayn laakiin ugaadha iyada waa halkay kaga dhacdaba calooشha kaga dhacdo bawdiya ha kaga dhacdo mada meesha doonta kaga dhacdo fii أyi mowdicin min badani wamilu sayd ugaadhoo kale waxa ah la mid ah wamilu sayd ugaadhoo kale waxa la mid iyadoo kale ah maa nafara wixii firdhada ee wacujiza laga caajizo can dabxi gowriciisa wixii firdhada ee baydada ee waxa weeyaan kaa carara haddii geelu cararo ama farduhu kaa yaacaan iyo wax la iyaga laftooda wixii aad ku joojiso ee ku dhufato ee aad ku dhaawacdaa meeshay doontaha kaga dhacdo wuu xalaaloobaya ugaadh buu la noqonaya xukmul ugaadh buu qaadanaya ugaadhaa xukumkeeda xukmu sayd ayuu yeelanaya ugaadhaa xukumkeeduu yeelanaya wa can raafic ibnu radia allahu canhu marfuucan xadiisuu nebiga u kor yeelay sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi maa anhara dama wuxuu rabaa intuu inoo soo sheegay daliilkeedii buu inoo dhiibaya maa anhara dama wixii dhiigga daadiya ee wadukra ismullahi calayhi magaca allena lagu xuso fakul cun laysa sinna aan ilig ahayn waa waxaynu lahayn wixii wax dhaawaca wixii laga soo reebo mooyaane waxaasoo aan ilig ahayn iyo wadufra ciddi aan fakulcun laysa sinna ay ila sinna aan iligii wixii aan ka ahayn iyo wadafra ciddidii asinu haddii la yahdana oo layse isimkeedii laga dhigana waxay noqonaysaa khabarkeedii markaa in la qadaro oo la yidhaahdo laysa sinnu markaa iligu maya iyo wadufru ciddidu mubaaxan mid bannaan ma aha oo laysa ma aha asinu iligu iyo wadufru cididu mubaaxan kii bannaan maaha laakiin sideedaasaa riwaayadku ku badan yihinoo loo daynaya laysa sinna aan iligka ahayn ay ila sinna iyo wadufra ciddidii mooyaane iligii iyo ciddidii mooyaane oo talow iligii iyo ciddida maxaa loo diiday ama sinna buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam iliga miyaa fa cadmun waa laf waa laf marka laf in wax lagu gowracaana waa mamnuuc macnuu saasuu dhacaya cinda alcarabna macruuf bay ka ahay maadaama nebigu sidaa tilmaamo waana qowlka jumhuurka qolo waxa weeye diiday way jiraan oo xanaabileya qayrkoodba oo yidhi iligoo qura weeyaane lafaa kale wax waa lagu birayn karaa lakiin qowl saxa maaha qowlka saxdaahi wuxuu yahay ciladu waa mansuusa waana caam waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa taqrimu marka waa caam cadmigaa lagu qayday ee la yidhi sinigu waa laf waa likowni cadman baa loo diiday caan bay noqonaysaa oo qaarkood baa yidhi hadduu nebigu sala allahu calayh wasalam u jeedo lafta inuu diido waxa weeye wuxuu iska odhan lahaa ila alcadma waayo siniga waxaa ka dhow cadmi maadaama cilladu caam tahay laakiin qowl saxa maaha waxaa la leeyahay siniga wuxuu u gaar yeelay curfi jira buu ahaa oo cid wax ku gowracdaa jirtay wuuu iliga maya iliga cidda samaynaysaa ee isku dayaysa arrin saxa ah maa maxaa yeele waa laf iligu waa lafe la soco lafaaba ila wax kuma biraysaane laftuna waa mamnuuc lafta sababka loo diidayana ahlulcilmigu waxay ku sheegeen ama laftu waa nijaas oo waa laf bakti laftaad wax ku gowracaysa ama waa nijaasoo waa laf bakti ama waa laf xurma mid bani aadam ha noqoto ama mid waxa weeye xayawaan la gowracayoo de xayawaanka la gowraco lafihiisa jinka mu'miniinta ah ayaa hilibkii horeba ka waafisan loo saaraa marka inaad ka nijaasaysa maaha marka laf waxba laguma gowrici karo lafta waxba laguma gowrici karo wa ama dufra ciddida miyaa famudda alxabasha waa midi xabashiyeed muttafaqu caleyh xabashidaa wax ku biraysay jirtay marka ciddina maya ama mutasil ha noqoto oo qofka ha ku taallo ama xoola ha ku taallo ama gaar ha u go'naato halkaa ha taalle inaad wax ku biraysaa waa maya wa yubaaxu eyga wax la baray eyga wax la baray ugaarhsigiisuna waa bannaan bian yastarsila waa inuu dirmayo idaa ursila haddii la diro wayanzajira waa inuu ka reebmayo idaa zujira haddii laga reebo waidaa amsaka hadduu qabtana laa yakulu waa inaanu cunayn intaasoo shardi baa u yaalla waa inuu ey tababaran yahay oo qabo marka layahdo qabanaya marka layahdo ka joogna ka joogaya hadduu qabtona aan cunayn hadduu qabto hadduu cuno dee haddaad nolol ku gaari weydana u dhawaan maysid maxaa yeelay markaa waxaad arkaysaa inaanu adiga waxba kuu qabane isaguu qabsaday wa yusami waana bisinkana wuu u qaban saaxibuhaa calayha eygaa iyo waxaa uu diray wuu u qaban idaa arsalaha marka uu diro idaa arsalaha marka uu dirayo waa uu u qabanaya idaa goorta arsalaha uu dirayo intaasoona wuxuu ka qaatay عن cadiy bni xaatim radi allahu canhu qaala qaala lii rasuul lahi sal allah aleyh wasalam cadiy bnu xaatim wuxuu yidhi rasuulka alle wuxuu igu yihi aniga sal allahu aleh wasalam idaa arsalta kalbaka markaad dirto eygaaga fadkuru ism allah ilahay magaciisa xus fain amsaka calayka hadduu kuu qabto oo fa adragtahu xayan aad gaadho isagoo nool wixii uu qabtay fadbaxu gowrac wain adragtahu haddaad gaadho qad qatala isagoo dilayna oo walam yakul minhu ay walam yakul minhu shayan waxna aanu ka cunin fakulhu cun markaana sidiisuu xalaalkuugu yahay cun wain wajadta maca kalbika kalban hayra haddaad eygaagii ey kaloo la jooga hesho falaa ta'kul ha cunin fainaka laa tadri ayuhumaa qatalahu ma garanaysid kooda dilaye ha cunin kooda dilay garan mayside in kaagana dilay iyo inka kale dilay iyo inay wada dileen marka ha isku cunin wain ramayta sahmaka haddaad leebkaaga ganto fadkur xus ism allah ilaahay magaciisa xus fain qaaba canka yowman hadduu maalin kaa maqnaado oo falam tajid fiihi aanad ka helin ugaadhii aanad ka helin ilaa ahara sahmika leebkaaga raadkiisii mooyaane raad labaad aanad ka helin halkii aad kaga dhufatay mooyaane nabar kale kuma yaallo fakul cun in shita haddaad rabto cun haddaad doonayso waa kuwa xalaale ile wax kale oo ku shaki geliyaa ma jiraan nabarkaagii unbaa ku yaalla cun wain wajadtahu haddaad heshaa qariiqan isaga oo biyo ku dhex jiro qarqoomay filmaai biyo dhexdood isagoo ku qarqoomay haddaad hesho wain wajadtahu haddaad hesho hariiqan isagoo ku qarqoomay filmaai biyo gudahood ama biyo dhexdood fala takulha cunin muttafaqun calayh waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu calayh wasalam eyga haddaad dirto markaad dirayso bisinka u qabo waana ii tababaran waa kalbak almucallam weeye marka wixii uu kuu qabto cun ahlulcilmigu waxa ay tilmaameen eygaaga markaanaad dirayso ilowba ilow jinsi mucayana waa inaad u dirtaayo uqaadha macnaheedu maaha eygaaga diro eyga keligii intaad amar siiso qabo uun dhaho dabeedna eygu maantaba hareeraha eego tolomeede ugaadhe tolomeede intuu orordo adoo bisinka qabto deedna mar dambe intuu meel ka arko hadduu isku sii daayo laa tukal lama cunayo lama cunayo waayo waxaa la rabaa wax mucayana inaad u dirto oo intaad farta ugu fiiqdo aad tusto oo uu kula arko deedna aad bismillah qabo waad u dirto laakiin inaad iska tidhaahid adigoo tababaraya qabo oo xooggiisa eegaya bal siduu orduu marba orda qajraacba allahaya muxuu siiga kicinaya aad gurto oo marka dambe siduu ordaya halkaa intuu mid ka arko intuu ku baydho qoorta kala jibiyo inaad nolol ku gaadho mooyaane uni maysid inaad nolol ku gaadho mooyaane ma taabanaysid marka waa inaad wax gaara u dirtaa ataada qabo hadday doonaan wax fara badan ba ha noqdeen jinsi mucayana basha ugaadh miidhana meesha yaacaysaa taga qabo xaaladdan bisinka markaad u qabatee uu qabqabto asuu tababaran yahay oo aanu waxba ka cunaynin marka adiga kuu haynayo haddaad nolol ku gaadhana waad gawrici haddaad nolol ku gaari weydana way kugu filan tahay qabashadiisaa gawraca qabashadiisaa gawraca haddii laakiin wax kale oo ku shaki geliyaa meesha yimaadaan sida ey kale ama nabar kaloo lagu dhuftay iyo wax la mida wax kale hadday yimaadaan oo meesha ku darsamaan ida اjtamaca alxalaal wاlxaraam uliba alxaraam haddii xalaal iyo xaaraan kulmaan xaaraantaa la rajaxaya mar hadday waxa weeye ay siman yihiin ama mid kastaaba raadayntiisa xoogeedu arrinta ku leeyahay oo aan midkood daciif ahayn waxa weeyaanoo aan lalahayn laa ictibaara lahu oo mid kastaaba taaiirkiisa leeyahay dhinaca xaaraamtaa la rajaxaya haddaad ku dhufatana waa la mid markaad leebka ku dhufanayso waa inaad wax mucayana ku wadaa ee hadduu sakaaradii burhka la kulantay noqdo oo kaasoo kalead leebka ku qanto bismilla baa tidho masaa mid kale soo boodo bob shimbir meesha ordaysaba qoorta ka jara iyada umaan jeedin anugu kaasaan ku waday marka haddaad nolol ku gaadhana waad cuni haddii kalena wallaahi leebkan bisinka u qabtay baa qoorta iiga jaray waxba kama jiraan waxba kama jiraan halkeedaa ha inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam